بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أول أوله وبهمز الوصل منكسرا سل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمزة قبل اللزوم الضم الضم wwzi bkasrin mushami dami qad qubila washada bilxadfi mur wakud wakul wafasha wamur wabustandarun tatmiimu kud wakula almru amar afcil afcil weeye amarku min afcala afcala xaggeeda xaal uu ka ahaaday waczu nisbe hu amarka waxaad u nisbaysaa lisiwaahu siwaa afcala afcala keyrkeed xaal uu u sugnaaday kalmudaarici mudaaricoo kale u nisbe mudaaricii diljasmi jasme u saaxiibka ahaa aladii mudaaricii ukhtuzila la xadfay awaluhu bilowgiisa la xadfay wasil la xidhiiri saakinan saakiinka oo kaana ahaaday mutasilan mid ku xiga bilmaxduufi kii la xadfay ku xiga bihamsil wasli la xidhiiri munkasiran xaal uu yahay hamsaha mid kasroomayo wlhamza waa dumma dami alhamza hamzaha dami qabla lusuumi dami dame laazimay hortiisa dami wanaxwu zi iyo wixii la mid ah qad qubila waa la aqbalay bikasrin kasra lagu aqbalay musham kasraha oo mushami dami dame la ursiiyey wuxuu ka bilaabayaa halkani musanifka raxmatullaahi calayhi amar waxaan ka soo baxnay ficligii majhuulka loo loo bineeyey beydkii ahaa bicaynin ictalla wajcal qabla alaakhiri fi lmudiyi kasran wa fatxan fii siwaahu talaa talaadaasi waa iska tamaamulbeyd macno weyn uma jeedo wuxuu ku wadaa oo keli ah wajcal qabla alaakhiri aakhirka hortii waxaad yeeshaa filmudiyi maadi dhexdii xaal uu ku sugan yahay kasran kasra yeel wa fatxan fatxa yeel fii siwaahu maadiga wixii ka soo haray siwaha oo talaa maadiga raacayo yacnii maadiga uu iskala socdaayo sida maadiga loo tasriifiyo ilaa isku masder bay ka yimaadeen isku qaab bay u tasriifsamayaan markaa iska tamaamulbeyd macno badanka uusan jeedin halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka amar amrun bisiiqatihi amar siiqadiisa ku yimid oo laamul iyo waxyaabahaasi uusan ahayn amarka naxwiyiinta ay yaqaanaanna ficlu amar weeye waxaa khilaafsan usuuliyiinta amarka ay yaqaanaan afar arrimood ayay amar usuuliyiin u yaqaanaan ficliga mudaaracee laamul amar la geliya amar bay u yaqaanaan ficlu amarka caadigana amar bay u yaqaanaan masder ficlu amar naa'ibka ana amar bay u yaqaanaan fa riqaabi ismu ficlu amarna amar bay u yaqaanaan usuuliyiinta afarta arrimood bay amar yidhaahdaan kiin amarka naxwiyiinta ay yaqaanaan waa ficlu amar mudaaric iyo maadi qasim u ah qeybta saddexaad waa ficlu amarkaasi qaabka wasankiisa uu u imaanayo ayuu musanifka ka hadlayaa raxmat ullaahi calayhi wuxuuna leeyahay ficlu amarka laba qeyb ayuu u qaybsamaa shaad iyo qiyaas shaadkiisa wuu keeni doonaa dib u dhig qiyaaskiibaa yimid ficlu amar qiyaas ku imaaday qaabka uu u imaanayo ayuu ka hadlayaa ficlu amarkani intaadan amarka keenin waxaad fiirini maadiga maadiga afcala inuu yahay iyo inuusan ahayn u kala qaad yacni ficli rubaaci ah ziyaado rubaaci ku gaaray ziyaadadaasina ay tahay hamsatu naqli awalka laga geliya afcala wey inuu yahay amarka inuu ka yimid iyo meel kale inuu ka yimid ficli kale labadaa mid un wey afcala haddii uu yahay warkiisa waa gaaban yahay hamsada waa la fadxini xarafka hamsada ku xigaa fa'da way sukuunsan tahay cayntana waa la kasrini amarkana ahee sukuun ayaa lagu binaynay hadduu saxiixulaakhir yahay muctalulaakhir hadduu yahayna xadfu xarfulcilla afcaalu khamse hadduu ka yimidna xadfunuun waa annagii soo marraye waa oo waxaad leedahay akrama akrim akhraja akhrij adkhala adkhil wa adkhil yaddaka fii jaybika waa hadduu muctalul aakhir yahayna aakhirkaa la xadfi wa maa fii yamiinika alqi aakhirkii baa xadfan e, faada haddii ay xarfulcillo tahay iyo haddayan ahayn waa isku mid oo hadday xarfulcillo tahay wajaba afcala u bine owjaba weeye amarkii muxuu noqonayaa owjib kelia idqaam hadduu jiro oo afcala caynta iyo laamta ay isku idqaaman yihiin Eh, afcaluu ku imaanaya laakiin waxoogaa isbedel yar ayaa ku dhici axabba oo kale axibba baad leedahay ama axbib laba ariiqo weeye ariiqatu eh, xijaaziyiin iyo ariiqatu tamiimiyiin xijaaziyiintu waxaa badan inay idqaamaan inay kala fakiyaan ma badna tamiimiyiintana fakig sidaa inuu haban maleeyeen ee isdabamarinhay garan maayo adigu qolaa waxay u badnayd fakiga qolana idqaamkay u badnayd qur-aanka wuxuu ku badan yahay haaliban akiga idaamka waa ku yaryaa qolada fakisa waa xijaaziyiin fakiguu ku badan yahay qur-aanka idqaamka waa ku yimaadaa laakiin ma badna waa yahay waa amarka afcala haddii uu ka yimid waddadiisa waa taa fa'da haddii uu ka jiran yahay dhib male caynta iyo laamta haddii ay isku idqaaman yihiin xoogaa isbeddelkaasaa ku dhiciyo xarafkii reebmi lahaa ayaa xarakoobayaa Eh, waxaan u jeedaa laamta iyo caynta hadday isku idqaaman yihiin ha cayntii unbaa laamta lagu idqaamaya war kale ma jiro wax isbedel imaan maayo wuxuu isbedel imaanayaa cayntu xarfulcilla haddii ay tahay fadaa reeban soo ma ahan cayntaa xarfulcilla noqotay cayntaa xarfulcilla haddii ay noqotay xarakadii caynta saarneed waxaa la saari fada fadii reebaneed waagii hore ayaa la xarakayni in xoogaagaasaa ku imaanaya ajaaba oo kale ajib baad leedahay wib buu ahaan lahaa asalka wowda xarakadeedia waxaa laga naqliyey fa'da la saaray wowdiina waa la reebay laamta maadaama ay sukuuntahay sukuunsan tahay iltiqaa u saakineen loo xadfay ajib buu noqday ajib min ajaaba daaci waa yahay afcala hadduu ka yimaado warkiisa waa fuduyaha waka hayru afcala haddii uu yahay ficlu amarka hadduu ka yimaado afcala waxaan ahayn ficliga waad mudaaricayni marka aad mudaaracayso ayaa xarfulmudaaracada xadfi haddaba ficliga marka aad mudaaracayso xarfulmudaaracada intaadan xadfin xarafka xarfulmudaaracada ku xigaa inuu sukuunsan yahay iyo inuu xarakaysan yahay labadaa mid waa afcala wixii aan ahayn afcala warkeeda waa fudud yahay afcilaad ku keeni min afcala alamru afcil waa yahay afcala hadduusan ahayn ficliga mudaarace marka aada mudaaracayso xarfulmudaaracada xarafka ku xigaa wuu reeban yahay ama wuu xarakaysan yahay mid kastaba ha ahaadee xarfulmudaaracadii xadaf maya horta xarfulmudaaracada intaada xadfin ficliga jaazim geli jasmi xarfulmudaaracada isagooy ku jirta jasmi ficliga oo mudaarica marka aada jasmiso jaazimkii iyo xarfulmudaaracadii labadaba isla xadaf jaazimkii wax jasmiye xadaf xarfulmudaaracadiina xadaf xarfulmudaaracada xarafkii ku xige hadduu xarakaysnaa u sarree banayn wada xadaftay jaazimkiina wada xadaftay xarfulmudaaracada xarafka ku xigaa hadduu xarakaysan yahay xarakadiisiioo waxba adan ka bedelinoo waxba adan ku ziyaadinin amarbaabay noqona khalaas meel kaleba u raadin maysid amar murbi xarakatihi baa la yidhahdaa miaal qaala mudaarace yaquulu jaazim geli lam yaqul hee lam yaqul lamtana xadaf ya'dana xadaf inta soo hadhayna amaray noqoni qul buu noqoni waa haddii xarfulmudaaracada xarafka ku xigaa uu xarakaysan yahay xarfulmudaaracada xarafka ku xigaa haddii uu reeban yahay xarfulmudaaracadii iyo jaazimkii marka aad isla xadafto intan soo hadhay xaraf reeban ayaa u horeeya ilaa xarfulmudaaracada xarafka ku xigaa reebanaaye ee xarafka reeban si loogu hadli karaado xamsatulwasli inaad soo qaaddaa laazim ah hamsatulwasligaasina xarafkaa reeban ku hadalkiisa ayaad ku gaari miaal awala horta intaanna miaalinin xarfulmudaaracadii markaad xadaftay xarafkii reebanaana hamsatulwasli aad usoo qaadatay hamsatulwasliga xarakadeed saari xarafka saddexaad hamsatulwasliga ka bilow kow xarafka ku xigaa wuu reeban yahay kan saddexaad xarakada saaran ayaad eegi kasra mutaasil haddii ay saaran tahay ama fadxaa saaran aalidka hamsatulwasliga waad kasrini dama mutaasil haddii ay saaran tahayna waa damini miaal daraba mudaarice baa lagu yidhi yadribu lam geli lam yadrib lamtii xadaf yadiina xadaf hadaad reeban ayaa u horeeya hamsatulwasli usoo qaad aalidka xarakadee saaran ra'da weeye xarafka saddexaad ee kasraa saaran ee hamsatulwasriga kasri idribdhe hadduu fadxisayaa la mide farixa yafraxu geli lam yafrax lamti iyo yadiiba isla xadaf fa'daa hamsatulwasri usoo qaado aalidka bal eeg ra'da weeye fadxaa saaran kasri hamsatulwasriga ifraxdhe waa yahay hadduu damisan yahay aalika weliba dam asale uu damisan yahay dam mutaasil caarid wa la yidhahdaa jiraayo musanifka uu sheegayo dam mutaasil hadduu damisan yahayna hamsatul wasriga waa la damini sida kharaja mudaaricee yakhruju lam geli lam yakhruj lamti iyo yadiiba isla xadaf hamsatul wasri usoo qaado xarafka aalika ee ra weeye wuu damisan yahay ukhrujdhe waa yahay amarkii qiyaaska ahaa khalas intaasu ku yimaada war kale ma jiro hadduu afcalo yahayna afcil ku keen afcala hadduusan ahaynna ficliga mudaaracee jaazimna geli xarfulmudaaracadii iyo jaasimkii isla xadaf xarfulmudaaracada xarafkii ku xigay hadduu xarakaysnaa murbi xarakatihi baa la yidhaahdaa intaa soo hadhe xarakadeeda amara ah khalaas hadduusan reebanaynna hamsatulwasli baad usoo qaadanay war kalena ma jiro keli a waxaa fahan u baahan xarfulmudaaracada xarafka ku xiga goormuu reebanaani goormuuse xarakaysnaani taasaa waxoogaa fahan iyo tafsiil u baahan heetaa inaad fahamta haddii aad doonto owsaanta ficligaad u noqonay ficliga wuxuu lahaa afar wasan hulaaثi rubaaci khumaasi sudaasi afar wasanuu lahaa soo maahin afartii wasan sudaasi ka bilow kor in looga yimaadaa sahlan ruba hulaaigaa ugu dhib badan inta kalaa fudud sudaasi ka soo bilow sudaasi oo dhan aaniga waa reeban yahay sudaasi aaniga usan reebaneen maba jiro waayo waa anagii soo nira ficli sudaasi oo dhan hamsatulwasliya lagu bilowdaa ficli maadioo sudaasi hamsatulwasli lagu bilowdaaba laazima soo sidaa ma ahayn sababka hamsatulwasli loogu bilaabanaya dee aaniga reeba awalka reebana saxiix xarfulmudaarica marka la keeno hamsatulwasligiibaa meesha ka tegaya xarafka ku xigaa reebi istakhraja yastakriju buu noqoni ifcaw cala yafcaw cilu saxiix waa yahay sudaasi haddii uu yahay dhammaantii aaniga waa reeban yahay hamsatulwasri baanaa loo soo qaadani hamsatulwasrigana waa la kasrini ilaa ulaai sudaasi oo dhan marka la mudaaraceeyo qablaakhirka wuu kasrismiye xagga udhig khumaasi weemow khumaasi qolana hamsatulwasli baa lagu bilaabanayay qolana taaulmasiida soo sidaa ma ahayn ya saddex wasanaa taaulmasiida lagu bilaabanayey ma la hubaa ya faraha taaga meeqaa saddex tire meeqaa laba tire adigu maxaa tire adiguna saddex wasan weeye ficligii sabti mujaradka ahaydee hal lagu ziyaadiyo sootaa laguma bilaabanayni asba ficliga khumaasiga ah saddexda taa-ulmasiida khumaasi bay wada ahaayeen saxiix saddex wasanaa ta lagu bilaabanayey saddex wasanna hamsatulwasli baa lagu bilaabanayey saddexda hamsatulwasliga lagu bilaabayo aaniga waa reebaya oo sudaasi bay la mid noqonayaan saddexda taaulmasiidada lagu bilaabanayana aaniga waa arakoobaya saddexda taaulmasiida saddexdaba aaniga wuu arakoobi murbi xarakatihi buu soo geli oo miaal ee faclalo sarti ahayd hal xaraf ku ziyaadi tafaclala buu noqday mudaaracee yatafaclalu tadaxraja yatadaxraju lam geli lam yatadaxraj lamta xadaf ta'dana xadaf maxaa soo haray ee yadiya xadafaan ujeedaa yadi xarfu mudaaracadeeda maxaa soo haray tadexraja oo muxuu ahaa adjiimka sukuunini bes maadigii iyo waxaa isku noocu imaanaya amarkii keli ah ku kala bedelaanaya tadaxraj buu noqoni tacallama yatacallamu waa ulaai laba xaraf lagu ziyaadiyey lam yatacalam lamtii xadaf yadiina xadaf tacallam buu noqoni tacallama haddii aad tirana maadi buu noqoni waa isu ekaanaya qur'aanka meelay iska shabahanaa jira oo maadina loo dhigi karo amarna laga dhigi karo aayad qur-aana waxay tahay qaaluu taqaasamuu billaahi lanubayitannahu taqaasamuu ficlu amar in laga dhigaa bannaan oo lagu bineeyey xadfunuun ficli maadi oo damba lagu bineeyey in laga dhigana waa bannaantahay taqaasa qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu xaalay isdhaarsanayeen waxay yidhaahdeen lanubayitannahu wa ama qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu isdhaarsada niman yahowni oo ficlu amar ah saxiix waa yahay ficliga taaulmasiida haddii lagu bilowdo saddex ficlioo khumaasi ayaa taaulmasiida lagu bilowdaa dhammaan aaniga waa xarakaysan yahay murbi xarakatii ayuu soo geli sudaasi iyo khumaasi way kaa baxeen maxaa kuu soo haray rubaacina waa sahlan yahay rubaaci dhegtaada haddii ay ku dhacdo laba uqayba afcala iyo hayru afcala yacnii ulaai hal xaraf lagu ziyaadiye halka xarafna hamsatu naqli uu yahay afcala waa sheegna xagga u dhig ayru afcal oo dhan rubaaci baa haddii uu yahay aaniga waa arakaysan yahay murbi xarakatii buu geli waayo wuxuu ku imaanayaa faacala ama facala ama faclala oo sabti mujaradka ahayd dhammaan aaniga waa arakaysan yahay faacala qaatala yuqaatilu lam geli lam yuqaatil lamta xadaf yadiina xadaf qaatil buu noqonaya amarka waa yahay daxraja yudaxriju lam geli lam yudaxrij ya-da xadaf lamtana xadaf daxrij buu noqonaya amarka saxiix qatala yuqatilu lam geli lam yuqatil lamta xadaf ya xadaf qatil buu noqonay saxiix rubaaci dhan afcalaba hadduusan ahayn aaniga wuu xarakaysan yahay murbi xarakatihi buu geli rubaaci rubaaci khumaasi sudaasi saddexdaasi waa kaa baxeen warkooda waa cad yahay waxaa ugu dhib badan ulaai ulaai laftiisa waa dhib yar yahay ficliga ulaaigaa ah, caynta haddii laga iclaaliyo caynta hadduu ka jiran yahay hadhihin waayo hadduu caynta ka jiran yahoon la iclaalinin ayaa meesha ka bixi caynta haddii laga iclaaliyo waxaana loo jeedaa cayntaa xarfulcillo ahayd wow iyo ya alif baana loo bedelay ayaa loo jeedaa cayntaa haddii la iclaaliyo aaniga wuu xarakoobayaa mudaariciisa ficli ulaaiah facalo iyo faciile iyo faculo midkuu doonaa ha noqdo ficli ulaai oo caynta laga iclaaliyey ficli ulaai oo caynta laga iclaaliyey dhammaantii ficli ulaai oo caynta laga iclaaliyey dhammaantii mudaariciisa aaniga wuu xarakaysan yahay miaal qaala yaquulu baaca yabiicu facalo waaye kaas khaafa yakhaafu haaba yahaabu facilo weeye kaana aala yauulu kaana waa facula dhammaan markaad mudaaracayso aaniga waa xarkoobi jaazimun baad gelini cayntii xarfulcilaha ayada la cilaaliya way xadfoomi inta soo hadhaa amar noqone xarfulmudaaracadii iyo lamtii markaad xadafto jaazimkii miaal qaala mudaaracee yaquulu lam geli lam yaqul lamtii iyo ya-da xadaf inta soo hadhay qul weeye intaasa amara baaca yabiicu lam geli lam yabic lamta iyo ya-da xadaf bic ayaa amar khaafa yakhaafu ee lam geli lam yakhaf lamta xadaf ya xadaf khaf buu noqoni khaftaan khaafa ka timid markay khaf tahay alla sahali alifulinayn haddaad faacil uga dhigto ama waawuljamaaca maadiga ay ku dhehgelmay khaafaa way cabsadeenoo maadi ah iyo khaafaa cabsada labadiinanow kaafuu way cabsadeen raggii badnaa ama kaafuu cabsada raghu waa isku dhehgelmayaan waa caynta haddii laga iclaaliyo ulaai dhammaantii marka la mudaaraceeyo aaniga wuu reebi caynta haddii laga iclaaliyo waxaa bixi caynta hadduu ka jiran yahay laakiin aan la iclaalinin waa lafiif maqruuna sida hawaa oo kale he hawaa mudaaracee yahwi na yanwi caynta wuu ka jiran yahay laakiin aanigii waa reeban yahay sababtoo a ah cayntaan la iclaalinin saxiix soo maaha xagga u dhig ficli kastoo mudaariciisa yafcilu uu ku yimid ficli kasta oo mudaariciisa yafcilu caynta ay kasirsan tahay uu ku yimid shaadnimu ugu yimid ama qiyaasnima midkuu doona ha ugu imaadee fadu hadday wow noqoto asna aaniga waa xarakaysan yahay waayo fadii way xadfoomi liwuquuciha bayna caduwatayha soo maaha waayahay ficli yafcilu shaadnimo ugu yimaado fadana ay wow tahay ma jire xagee ka yimid qiyaas babay ahayd ficli in lagu keene ya saxiix faciluu ka yimid waa ruti waria oo kale yariu hee yariu lam geli lam yari lamti xadaf yadiina xadaf ri buu noqona amarka saxiix waa yahay waqaa mudaaracee yaqii wawdii way xadfoontay soo ma ahan yaqii lam geli lam yaqi lamtii xadaf yadiina xadaf ficlu amarkii waa qaaf keliya ka jooga waxaana keenay wowdii ficliga uu ka bilaabanayey waxaa loo xadfay liwuquucaha bayna caduwatayha laamtiioo xarfulcillo ahaydna waxaa loo xadfay muxuu ahaa lilbina amar weeye ilaa binihii baa xadfay soo ma ahan caynti keliyaa soo hadhay xagga u dhig waxaa kale ficli kasta oo mudaariciisa yafcalu uu ku yimid isagoo facaalo ka yimid ayuu mudaariciisa yafcalu ku yimid isla markaa fadiisa wow bay ahayd asna aaniga waa xarakaysan yahay waayo asagoo fadiisa ay wow tahay yafcalu inuu ku yimaado fadiisoo wow ah yafcalu inuu ku yimaado laba arrimoodaa keenaya cayntaa xarfulxalqi fadhiye oo tacaadul ayaa la sameeyey sida wadaca yadacu ama shaadnimuu ugu yimid sida wahaba iyo wadara oo kale fadi waa xadfoontay mar haddii ay xadfoontay cayntii waa xarakaysantahay aaniga waa xarakaysan yahay markaana adigu waa aqsaamta noocaasa yuu aaniga xarakooba aaniga mar haddii uu xarakaysan yahay mur bixarakatihi buu noqoni wixii kalena khalaas hamsatulwasli baad u soo qaadani hamsatulwasliga xarakadiisa musanifka wuxuu yidhi aaniga aalidka hadduu kasrisan yahay kasra asala hamsatulwasliga waa la kasrinaya hadduu fadxisan yaha lamida aalidka hadduu damisan yahay damo asalena uu damisan yahay hamsatulwasliga waa damini asalnimada waxaan ku bixinhaynaa aaniga wuu damisan yahay laakiin kasru asal u lahaa ama wuu kasrisan yahayee damuu asal u lahaa labadaa midun haddii ay tahay aaniga aalidka wuu damisan yahay maanta laakiin kasru asal u lahaa saddex dariiqaa kuugu bannaan hamsaha dami oo damahan maanta aalidka saaran iska raac umshuudhe mashaa yamshi aaniga aalidka wuu kasrisnaa ilaa ficligaa ya ku jiranaaye lam yamshi imshi buu amar ka noqday imshi wowljamaaca u tiiri hee aalidkii damaa fuuli wowda dartii damahana waa caarid wowgaa keenay umshuu dhahoo dammi ama kasrihiisii u daa imshu ama ishmaami kasri laakiin waxoogaa dammo ursi sidaa cagsigeeda aalidkaa hadduu kasrisan yahay laakiin dammuu asal u lahaa sida hazaa yaqzu uqzu uqzu ayaad yaa mukhaadaba faacil oga dhigtay uqzii buu noqday dami ama kasri ama ishmaami intaasuu wadaa alamru amarku afcil afcil weeye min afcala afcala xaggeeda xaal uu ka ahaaday oo min afcala jaara majruurkaasi afcil khabarkuu xaalo ka yahay mubtadaha laga xaalaynayaa cinda siibaweyhi siibaweyhi baa ogol naxwiyiinta kale ma ogola mubtada saaxibulxaal inuu noqdo lix arrimood saaxibulxaal inuu noqonaya la isku waafaqsan yahay mubtadana waa la isku khilaafsan yahay alamru amarka afcil weeye min afcala afcala xaggeeda xaal uu ka ahaaday waczu-u amarka lisiwaahu siwaa afcala afcala keyrkeeda xaal u sugnaaday kal mudaarici oo kale u nisbe mudaaricii diljasmi jasmaha u saaxiibka ahaa aladii mudaaricii ukhtusila la xadfay awaluhu bilowgii xarfulmudaaracadii buu ujeedaa laga xadfay xarfulmudaaracadii haddaba xarfulmudaaracadi marka la xadfo hadduu xarafka ku xiga xarakaysan yahay murbi xarakatii weeye dhibaata ma leh hadduuse reebanaa xarafka xarfulmudaaracada ku xiguu ka hadlay wasil la xidhiiri saakinan xaraf reeban saakinka oo kaana ahaaday muttasilan mid ku xiga bilmaxduufi xarafkii la xadfay xarfulmudaaracadii la xadfay ku xigay waxaad la xidhiidhisaa bihamsilwasli hamsatulwasli la xidhiidhi munkasiran xaal uu yahay hamsatulwasligaasi mid kasroomayo waa hadduu aalidka fadxisan yahay ama kasrisan yahay wlhamza wadumma dami alhamza hamzaha dami qabla lusuumi dami dame laazime hortii oo uqzu iyo udkhul iyo ukhruj hadduu yahay dami wanaxwu guzii uqzi iyo wixii la e kasraa saaran laakiin kasruhu waa caarid aalid saaran damu asal u wanaxwu uqzi lafdiga uqzi iyo wixii la mida qad qubila waa la aqbalay bikasrin kasraa lagu aqbalay kasraha oo mushami dami dama la ursiinayo kasra khaalisana waa bannaan yahay washada bilxafi mur wakud wakul wafasha wamur wamustandarun tatmiimu khud wakula washada waxaa shaad noqday bilxadfi bisababi lxadfi xadaf sababkii waxaa shaad ku ah mur iyo wakud iyo wakul wafashaa tatmiimu khud wakulan halkani wuxuu ka hadlayaa amarka waa annagii u qaybinnay shaad iyo qiyaas qiyaas waa qaybtu ka soo baxay haddeer uu ka soo hadlay amarkii shaadka ahaa ayuu halka sheegayaa saddex ficli amarkooda qaacidadii haddeer aan soo sheegna way garab marayaan qaab kalayna u imaanayaan qaabka kale inay u yimaadaanna shaadnimay ugu imaanayaan qiyaaskay garab laakiin shaadkaasi waa shaad faashi ah sideedaba shaad weeye iyo fasiix weeye faashi weeye saddex isticmaal oo inaad fahanto waa u baahan wey shaad weeye waxaa loo jeedaa qaaciidadii naxwiyiinta ay dejiyeen ayuu garabmarsan yahay fasiix weeyena waxaa loo jeedaa isticmaalkuu ku fiican yahay oo luqada la isticmaalaa sidana laakiin qaaciidadii way garabmarsan tahay faashi weeyena wuu fara badan yahay qiyaaskana waa la isticmaalaa shaadkanna waa la isticmaalaa labadaba faashi macnihiisa waa sida saddexdaa arrimooduu rabaa inuu sheego qiyaaskii waa annagii soo sheegnay afcala afcil in lagu keeno wixii kalena ficliga inta la mudaariceeyo jaazim la geliyo mur bixarakatihi laga dhigo aaniga hadduu xarakaysan yahay haddii kalena hamsatulwasli loo soo qaato waayahay saddex ficli akhada iyo akale iyo amara saddexdaa ficliye mahmuusulfada fada ay hamse ka taallo amarkooda wuxuu ahaan lahaa qiyaas in la mudaariceeyo ficliga hamsatulwasrina loo soo qaato ilaa aanigaa reeban oo akale in la yidhaahdo mudaaracee lam yakul lam yakul soo ma aha lamtii xadaf xarfulmudaaracadiina xadaf hamze reebanaa u horaysa hamzada reeban hamsatulwasli usoo qaado aalidka wuu damisan yahay iyo hamsatulwasligana dami laba hamze mar haddii ay isdaba dhacaan weliba awalulkelima ay dhacaan tan dambena ay reeban tahay qaacidadu waxa weeye hamsaha dambee reeban hamsaha hore xarakada saaran mujaaniskeeda loo bedela oo hamsadaa hore hadday damo saaran tahay waaw u bedel hadday fadxo saaran tahay alif u bedel hadday kasro saaran tahayna yaa u bedel ibnu maaliga insha allahu tacala alifyadiisaan ku mari doonaa waa yahay wabadda wamadana bdil haaniya alhamsayni min kelmatin in yaskun kaaahir waatamin laba hamsoo isdaba dhacay hal kelimana ku wada jiro ka dambena uu reeban yahay waxaad u bedeshaa mad xarfulmad u bedel oo welibaa xarakada kan hore saaran mujaaniska haddaba lam yamuru yadii markaad ka xadaftay xarfulmudaaracadiina aad xadaftay hamsadii reebaneed hamsatulwasli usoo qaado damina aalidkaa damisane hamsaha dambee reeba wow u bedel uukul buu ahaan laha lam yakhud iyo lam yamurna waa la mid uukul iyo uukhud iyo uumur in la yidhaahday ahayd ma ayan yeelina waxay sameeyeen ficligii markii ay mudaaraceyeen oo eh, jaazimkii ay xadfeen xarfulmudaaracadiina ay xadfeen hamsadii ku xigtay reebaneedna way raaciyeen oo way xadfeen intii soo hadhay amar dhigeen oo lam yakul ma aha lamtii bay xadfeen yadiina way xadfeen hamsadii reebaneedna way xadfeen kaaf iyo laam isku reeban ayaa soo haray intaasay amar dhigeen kul khud murna sidaasoo kale ku sameeyeen waa yahay allailahe ficliga amara ah amar haddii laga keeno wowna laga hormariyo ayay qiyaaskii ku keeneen amara haddii eh, wow laga hormariyo amarkiisa qiyaas bay ku keeneen oo wamur ahlaka bisalaati bay yidhaahdeen wamur ahlaka bisalaat waayo qiyaas bay ku timid laakiin qiyaaskaasi wuxuu khaas ku yahay marka wow laga hormariyo oo keliah amaa haddii aan wow laga hormarinin xaraf kastoo kaleba ha laga hormariye ee eh, mur amarka noocaasay u keeneenee hamsada way xadfeen saxiix akhada iyo akale iyo amara in la tamimoo la dhammaystiro uu kul iyo uukhud iyo uumur la yidhaahda qiyaaska way ku fiican tahay laakiin shaad weeye isticmaalka qaliil bay ku tahay way ku yartahay bal naadir weeye lamaba arko washada waxaa shaadaa bilxadfi bisababi lxadfi xadaf sababkii waxaa shaad ku ah mur iyo wakhud iyo wakul waa fashaa waxaa faafay wamur oo amaroy wow ka hormariyeen amarkeeda inay qiyaas ku keenaan wamustandarun waxaa la naadirsanayoo naadirnimo loo arki tatmiimu khud wa kulan khud iyo kulan in la dhammaystiroo uu khud iyo uu kulan yidhaahdo naadir weeye taa wallahu aclam sal allah wsl